أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ee maanta oo ay tahay ramadaan shan ee kun afar boqol iyo lix iyo soddonkii oo maalin isnayn ah munaasabadda bishan barakaysan waxaynu halkan ka bilaabaynaa casharo waxoogay soconaya oo ka warrami doona nebigeenna kariimkaah sala allahu calayh waaali wasalam iyo dardaarannadiisii ciwaankeeduna wuxuu noqonayaa xabiibuka yuusiig nebigaagii aad jeclayd oo kuu dardaarmaya ama awil xabiibu yuusii ee dardaarannadaasi ayaynu insha allahu tacaala dul istaagi doonnaa wixii ilaahay naga waafajiyana aynu ka odhan doonaa waa afarta maalmood ee isniin ka bilaabmaysa ilaa iyo khamiis wasiyada iyo dardaaranka waxay culimmadu yidhaahdaan se imaamu qurdib uu tilmaamayo cibaaratun can kulli shayin yu'maru bificlih wasiya waxaa la yidhaahdaa luga carabiya wax wal oo lagu farayo inaad la timaadoo samayso curfiguna wuxuu ku qayday wax inaad samayso bacda almamaati lagu farayo geerida ka bacdi sidaa awgeed nebigu sala allahu caleyh wasalam dardaarankan wuxuu bixiyey intuu noolaa iyo mararka uu sii dhimanayay intaba wuxuuna uga tegayey ummaddiisa intii markaa noolayd iyo inta iman doontaa ilaa qiyaami saaca markaa muu khusay nin keliya dardaaranku intii xilligaa la joogtay ee wuxuu khuseeyaa wax alla wixii ummadda nebiga ah sala allahu calayh waaalih wasalam innaguna aynu ka midnahay ilaahay hayna waafajiyeen intaynaan welig eh, aynaan gelin gudaha mowduuca walaalayaal ilaahay nebigeenna wuxuu soo diray khalqiga oo dhan haqalaynka jin iyo insi wuxuu ugu soo dhiibay hanuun adduunkoodana wax u taraya aakhirana ay naarna kaga badbaadayaan jannana ku helayaan weliba waa la faray inuu gaadhsiiyo maalinkii la farayna uu bilaabay ilaa iyo intuu ka godgelayayna ma joojinnin farriintii la faray ilaahay wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala yaa ayuha almudair qum faandir amarkaa maalinkii la siiyey hawshii uu u dhaqaaqay mabuu ka joogsanin ilaa uu ka godgelaay markaasaa wuxuu isku daray daalkii maalinnimo iyo kii habeen kor iyo hoosba waa u hadlay mid ka fog iyo mid dhowba waa la hadlay ciduu jeceliye ciduu necabyiba waa hor istaagay caddaan iyo madowba waa gaadhsiiyey wixii la kulmayna waa wada garanaysaan dhammaantoodna wuxuu ku odhan jiray ayuhannaas quuluu laa ilaaha ila allaahu tuflixuu wardadow laa ilaaha ila allaahu muxamadun rasuulullah dhaha weydun liibaaniye taasi waxay keentay inay dadku qaybsamaan qayb soo dhowaysa oo qaadata oo u dheganuglaata oo aad u tiro yar aan badnayn iyo qaybta waa halka loo badan yahaye qaybta gaashaanka u daruurtay ee mucaaradaysay ee cadaawadaysay ee uu ka fadhihi waayey ee magacyadiisii quruxda badnaa cay u beddelay haddii la odhan jiray assaadiqu alamiin maxay ugu beddeleen kadaabun ashir waxay ugu beddeleen saaxir waxay ugu beddeleen majnuun waxay ugu beddeleen shaacir waxay ugu tala galeen wax wal oo dad la gaadhsiiyo waa gaadhsiiyeen aakhirkiina waxay damceenba inay dilaan waanay u tashadeen ilaahay baa ka badbaadiyey iyadoy saa tahay oo intii yaraydna raacday intii badnaydna ka hor jeeddo haddana wuxuu nebigeennu sala allahu calayh waaalih wasalam jeclaa inay dadku wada hanuunaan bal wuxuu ka murugoon jiray markuu arko qaar diinta dhinac dhinac maraya oo hareer dhaafaya aad buu uga murugoon jiray ilaa ilaahay ku yidhi falacallaka baakhicun nafsaka anlaa yakuunuu mu'miniin nebi yahow naftaada miyaad halligaysaa hadday ku rumayn waayeen macnaha iyagu khayrka la jeclaa wanaagguu la doonayay hanuunkuu la doonayaa wuxuu u diiddanaa inay cadaab mutaan wuxuu u diiddanaa inay ciqaab ku dhacaan bal siduu nebigu isku mataalay sala allahu calayh wasalam xadiiska bukhaari warinayo ee maalii wa maalukum ka maali rajulin istawqada naara wuxuu nebigu yidhi anigu iyo idinku dadow tusaalaheenna ma taqaannaan waa maxay sidiinna dab shitay oo kale dabkaa uu shitay wax alla wixii baallayaha iyo xaydhoweyn iyo balanbaallis waxa duuloo dhan baa isku daadinaya isna wuu ka hor joogaa wuu ka difaacaya kuwa ka daatayna wuu ka tuuraya wuu ka qaqabanaya adinkuna naar baa isku tuuraysaan anna guntigaan idinsoo hayaa haddana waa iga muruxsanaysaan oo waa iga boodaysaan anna waan idinsoo qabanaya waxaa soo dadaala nebigu wuxuu u samaynayay sala allahu calayh waaalih wasalam isagaaba naxariis ahaa naxariis la soo diray wuxuu naxariis u ahaa cid alla ciddii loo soo diray kii rumeeyey iyo xataa kii beeniyey ka rumeeye waannu garanaynaa oo wuxuu naxariis ugu yahay dee jannu uu ku helaya naarna waa kaga badbaadaya ka diiday muxuu naxariis ugu yahay cadaabkii loo soo dedejin lahaa ayaa xataa lagaga joojinaya sidaa ogeed walaalayaal nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu ummadda dacwad iyo diinta gaadhsiinayo muu ku kaaftoomayn dariiq keliya inuu ku gaadhsiiya nooc keliya iyo laba nooc iyo saddex bal wuxuu samaynayay noocyo kala duduwan iyo usluubiyo iyo qaabab aad u kala gedisan ayuu diinta ku gaadhsiinayay qaar wuxuu ku gaadhsiinayey inuu u bandhigo qaar wuxuu u gaadhsiinayey inuu la doodo qaar wuxuu u bandhigayey inuu taxdiid ku sameeye tarhiib jeclaysiiyo wuxuu ilaahay hayo qaar tarhiib ilaahay cadaabkiisu kaga bajinaay qaar wuxuu ugu bandhigayaa calaa sabiili alkhudba qaar calaa sabiil noocyo kale dudwan buu ugu bandhigayaa qaababkaasoo dhanna wuxuu ku gudanayaa waajib ilaahay saaray waajibka ilaahay saarayna nebigu isagaa ka warramay calayhi salaatu wasalaam xadiis imaam muslim soo saarayo ayaa wuxuu nebigeennu leeyahay ma min nebiyin bacaahu allahu fii ummatin ila kana xaqan calayhi an yadulla ummatahu calaa khayri ma yaclamuhu lahum wayuxadirahum min shari ma yaclamuhu lahum ma jiro nebi ilaahay hore u soo diray hadduu jirana waxa waajib ku ah inuu ummaddiisa u sheego wax alla wixii khayra ee uu og yahay inaanu midhna kala hadhin wuxuu khayr ogyey ha yaraado ha weynaado inuu u sheego ugana digo wax alla wuxuu shar og yahay inuu uga digo haddaba qaabkuu khayrka ugu sheegayo sharkana ugu digaya ayaa kala duwan waxaa ka mid ah qaabkan aynu maanta ka tilmaamayno oo ah wasiyada dardaaranku waa qaab ka mida qaababku xaqa ku gudbinaay qaababku dadka ku hanuuninaaye qaababku rasuulku calayhi salaatu wasalaam khayrka ku faafinayey ayuu ka mid yahay taas waxay keentay saxaabadu markay diintii fahmeen xaqii iyo macaankiisina dhadhansadeen inay iyaguba marar badan su'aali jireen oynu arki doonno yaa rasuula allah waxaan kaa rabaa inaad ii dardaaranto waxaan kaa rabaa yaa rasuulallah allah dardaaran iyagaaba hollinayey iyagaa dalbanayey maxaa yeelay wanaaggii bay dhadhansadeen khayrkii baa u dhaadhacay markaasay siyaasanayaan waayo wax wanaagsan markaad ogaato siyaadadiisa adaaba jeclaanaya sidaa ogeed walaalayaal nebigu keligii dardaarmi maayo rabbigeen baa inoo dardaarmaya oo qur-aanka inoogu yaalla dardaarankiis nebiyadii horaa laynoo sheegay oo ummadahoodii iyo ehelkooda u dardaarmaya nebigeennuna dariiqaasu haya calayhi salaatu wasalaam aayaadka ilaahay nagula dardaarmaya waxaa ka mid ah haddaynu akhrino walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wa iyaakum an ittaquu allah ilaahay wuxuu leeyay waxaannu la dardaarannay qolooyinkii idinka idinka horreeyey kutubaha la siiyey waa yahuud iyo nasaariya ciddii ka horraysay iyo idinkaba inaad alla ka cabsataan ilahay baa inagula dardaarmaya sharaca lakum min addiini maa wasaa bihi nuuxa waladii awxaynaa ilayk wmaa wasaynaa bihi ibraahiima wamuusa waciisa an aqiimu ddiina walaa tatafaraquu fi wuxuu aayaddani ilaahay leeyahay waxa laydiin sharciyeeyey diin ahaan diintii nebi nuux lagula dardaarmay nebi maxamedoodna adiga lagula dardaarmay ibraahiim iyo muuse iyo ciisena lagula dardaarmay oo maxay ah diintaa toosiya oo ha ku kala tafaraaruqin oo ha ku kala tegina mar kale ilaahay wuxuu leey yuusiikum allaahu fii awlaadikum dad yahow waxaa laydinkula dardaarmayaa ubadkiinna ilaahay baa u dardaarmaya haddaba ubadkii la jeclaa ee qofka ka soo go'ay ayaa haddana loogu dardaaraya dantoodii loo sheegayaa waayo ilaahay baa kaaga naxariis badan mar afraad ilaahay wuxuu leey wasayna alinsaana biwaalidayhi xusnaa iyo marar kaloo fara badan ayuu ilaahay dardaarankiisa qur-aanka inoogu bayaaminaya ambiyadii horena saas si leeg bay ahaayeen way dardaarmi jireen ummadahooda u dardaarmaya wuxuu ilaahay inoo xusay laba nebi oo isdhalay awowsu ah oo labaduba dardaarmaya ilahay wuxuu leeyahy fii suurati wa wawasaa biha ibraahiimu baniihi wayacquub yaa baniya ina allaha istafaa lakum اddiin falaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun towxiidkaa laga hadlayo nebi moxamed la yimi ee uu gaalada u bandhigayo ee ay diidan yihiin waa kuu nebi ibraahim kula dardaarmay ubadkiisa yacquubna uu kula dardaarmay maxay ku yidhaahdeen ilaahay diinta waa idiin dooray oo khayr buu idinla doonayaaye idinkoo islaama mooyaane ha dhimanin idinkoon islaam ahayn macnuu waa maxay ilaan qofku goortuu dhimanaya ma ogee macnaheedu waxa weeye islaamka ku daa'ima oo diinta xejista gowsdambeedka ku qabta idinkoo xejistay geeridu haydu ku timaaddo marka nebiyaduna waa dardaarmayeen qof kastoo muhiimina cidda uu ka tegaya waa la dardaarmaa odayga reerku hadduu safrayo wuu sii dardaarmaya sidaa yeela sidaa yeela shayga halkaa ku ogaada hadday geeri tahayna hadalkeeda daa uu haleelo inuu hadlo iyana waa dardaarmaya bal qof kastoo muhiima xataa ma aha qof kastoo mu'mina oo wuxuu ku dardaarmo haystaa waxaa laga rabaa dardaaran weliba qoraalah wuxuu nabigeenna kariimkii leeyay sal allahu caley waslm xadiid saxiixa maa mri'in muslimin lahu shayun yuusii fiihi yabiitu leylatayn ilaa wawasiyatuhu maktuubatun cindah qof kastoo muslina oo wuxuu ku dardaarma leh wax uun laga dhaxli karo haba yaraadee hadduu leeyahay laba habeenoo isxigtaa bilaa dardaaran inuu ku baryaa xalaaluma ah. xaqba uma leh labadii habeenee walba waa inuu dardaaran qoraa waa qadiyad inagu adag waxaa laga yaabaa qofku habeennaad sheegaysaa bilo iyo sanawaad inaanu xasuusanba bal haddii laydhaa dardaaranna wuxuu moodayaa inuu markaa dhimanayo ka kogayso wuxuu moodaya hadduu markaa dardaaran qoro inay naftuba raacayso subxaan allah xilligeeday dhimanaysaa laakiin dardaarankani waa waajib ku saaran xuquuq baa lagugu leeyey qaarna adigaa cid ku leh dadka waa tacaamushaan umuuraa idinku kala maqan waxa yar iska qor ha ka caajiisiin waxaanay tusaysaa dhinac kale diyaarsanaantaad diyaarsan tahay eed aakhira u xidhxidhanta kan ka warwareegaya ama aan isqorayni ama aan waxba qorayni waxay tusaysaa inuu leeyahay adduunka sii adkayso waxna ma kusii adkaynayso wakhtina usii dheerayn mayso marka dardaaranku sidaas uu yahay shay muhiim ah bal adduunyada aad leedahay iyo xoolahaaga jaanis waxaa laguu siiyey haddaad nafta ka webiso isla malaa waad geeriyoonaysaa saddex oo meel ayaad xaq u leed inaad dardaaranto waa mararka ay culimmadu yidhaahdaan xoolahaagu adoon nool bay kaa wareegayaan bal ninkaas uu sii dhimanayaa weliba waa kaamilo waa dhammaystiraya waa kan hadlaaya xoolihiisii ma haysto saddex baa loo qaybinaya qayb buu dardaarmi karaa masaajid ku dhisa madarasad hebel siiya kan sameeya qaybtaasunbuu xaq u leeyahy hadduu soo tallaabo waxaa la odhanayaa u kaadi waad soo dhaaftay heerkii lagu oggolaa intani waa kaa wareegtay hadduu ku adkaystana markuu dhintaa la hagaajinaya oo saddex meeloodoo meeshii unba lagu ururinaya intii kalena ciddii warasada ahayd ee lahayd ayaa u tashanaysa marka baaraka allah fiikum dardaaranku waa ka noocaasa nebiguna sal allahu caleh wasalam qaababku u dardaarmi jiray laba noocunbay noqonayaan nooc wuxuu dardaarmiray fii xayaatihi intii uu noolaa waxaan uga jeedaa intuu xoogganaa ee uu caafimaadka qabay ayuu dardaarmayay waana casharada soo socda kuwaynu ku sheegi doonnaa qaybtaasay u badan yihin qaybna wuxuu dardaarmay maalmihii noloshiisa ugu dembaysay ee uu xanuunsanayuu firaashka geerida yaallay ayuu rasuulku dardaarmay calayhi salaatu wasalaam kuwaasi gaaraynu u sheegaynaa maantayna wax ka xusaynaa waa ilaa shan dardaaran weeye nabigu calayhi salaatu wasalaam maalmaha uu naftiisa ka webiyey ee uu ogaaday inuu sii socdu geeriyoonayo wuxuu u dardaarmay ansaarta muhaajiriintuu la hadlaya wuxuu dhi nimankaa ansaar laydhaa waa saxaabadii ree madiina ee nebiga soo dhoweeyey ee hooyey ee hantidoodii ku bixiyey ee u hiiliyey ayuu leeyay nimankaa ogaada wuxuu idhi istawsuu bilansaari khayraa fa ina annaasa yasiiduun walansaaru calaa hay'atiha laa tasiid wainahum kaanuu caybatii alatii awaytu ilayha faaqbaluu min muxsinihim watajaawasuu min musii'ihim muhaajiriiney ansaar khayr u ogaada khayr badan kula dhaqma maxaa yeelay dadkuna way kordhayaan ansaarima badanayaan intoodiunbay yihiin waxba ku darsami maayaan nimanka la ogaada weliba waa caybatii waa xogogaalkaygii hoose alcayba waxa weeye waa maryaha la xidhe ee jidhka xiga waa xogogaalkaygii aan u hoyday ee i difaacay halay ogaado wuxuu ku daray wixii wanaagay sameeyaan ka aqbala wixii qaladee ka dhacana ka dhaafa oo ha ku qaadina ansaar waa loo dardaarmay xaqoodii iyagiina wuu la dardaarmay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa kii labaad wuxuu udhi innakum satarawna bacdii ahara fasbiruu xataa talqawnii cala alxawd ansaarey marka aan geeriyoodo waxaa arki doontaan in wax badan laydin dhaafsado xuquuqdiinnii baa laydin seejin doonaa haddii xuquuqdiinnii laydin seejiyo oo laydin wanaajin waayo sabra oo ha degdegina ilaa aa igula kulmaysaan xawdka maalintaasaa ka hirqan doontaan xawdkayga iyo darkayga markaasaa waajibkiinni heli doontaan iyo xuquuqdiinne adkaystoo sabra labadaa rasuulku wuxuu bixiyey calayhi salaatu wasalaam maalmihii noloshiisa ugu dembeeyey waxa kaluu bixiyey dardaaran kaloo isna muhiima wuxuu saxaabada ku yidhi waa xadiis saxiixa isaguna akhriju lyahuuda min jasiirati alcarab waajiisu lwufuuda bimili ma kuntu ajiisuhum calay wuxuu rasuulku yidhi sal allahu caleh wasalam saxaabada yuhuud waxa ka saartaan jasiiradda carbeed khaybar bay deganaayeen iyo fadag iyo waadilqura iyo taymaan dhowr meelood jasiiradda carbeed laba diinood yo isugu imanine nimankaa mastaafuriya iyo wixii kiristaan la helaba akhriju lmushrikiina min jasiirati alcarab riwaayad kalaa odhanaysa taas dardaaran buu ahaa in saafi laga dhigo walow maanta aan la samayninoo ay halkaa ka taagayiin jasiiraddii carbeed ciidamo gaalo ah oo weli cudud ku fadhiya day maraykan yihiin hadday ingiriis yihiin oo qarashka ay ku baxayaan adiyaabto fusuqa xumaanta ay faafinayaan laakiin dardaarankii nebigu wuxuu ahaa jasiiradda carbeed islaamka khaas ha u ahaato meelaha kale ha laysku jira haddii la doono laakiin jasiiratulcarab yaan lagu wehelinin iyo dardaaran kaloo muhiimo wuxuu yidhi wufuudda idiin timaadda waxa ku sagootidaan wixii aan ku sagootiyi jiroo kale waayo nebiga sala allahu calai wasalam waxaa ka mid ahaa dhaqan wanaaggiisii wafdi kasta oo yimaadda wuxuu siin jiray abaalmarin abaalgud hadday maryo tahay hadday xoolo tahay buu siin jiray wuxuuhi wufuudda ogaada idiin yimaada sagooti fiican sagootiya saddexdaa dardaaran wuxuu dardaarmay ayaamihii noloshiisa ugu dembaysay labadii maalmood ee noloshiisa ugu dembeeyeyna labadan dardaaran buu dardaarmay midu wuxuu ahaa asalaa asalaa wamaa malakat aymaanukum salaaddaan idinku ogahay salaaddaan idinku ogahay ilaaliya iyo wixii gacantiinna ku jira ee addoommo ah addoommahana xaq dhowra oo ilaaliya xurmadooda dhowra buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam dardaarankii culimmada siyarku ay yidhahdaan waabuu ugu sii dembeeyey dardaarannada wuxuu ahaa kuuu dardaarmay inantiisii qiimaha badnayd ee ubadkiisaba ka noolayd waa faatima bintu muxamed radia allahu tacaala canha markuu u sheeguu yidhi geerideedii waa dhowdahay ayay aad u muraardilacdo waa oyday wuxuu idhi ittaqi allaaha fa innahu nicma salafu ana lak ana laki wuxuu idhi ilaahay ka baqo faadimoy oo sabir oo adkayso maxaa yeelay ceelaliyaan ku ahay waan kaa sii horreeyaaye adkayso weliba wuxuu ugu daray dadkaygana qofka ugu soo hor dhiman doonaa ee i soo haleelaya waa adigee adkayso sabir dardaaranadaasi waxay ahaayeen kuwa ugu dembeeyey noloshiisa kariimkaa sala allahu calayh waaalih wasalam qaababkuu dardaarmi jiray waxaa u badnaa afraad iyo dad mucayani inay u yimaadaan oo dardaaran ka dalbadaan waxaa laakiin ku jiray dardaaranno si guuduu u dardaarmayo kuwaana waxbaynu ka xusaynaa wuxuu nabigeennu sal allahu alay waslam dardaaran siiyey axad arucaa liraciyati saxaabi uu dirayo oo masuula oo meel mas-uul ka noqonaya oo maamul ka noqonaya waa mucaade ayuu diraya wuxuu leeyahy iyaaka wa karaa'imu amwaalihim wataqi dacwat almadluum fainahu laysa baynahu wa bayna allaahi xijaab dardaaran marka waxa weeye qofkii mas-uulka ahaa lagula dardaarmayo ciddii ka hoosaysa oo laleey ciddaa ilaali xaqooda ha ku tumanin garta u garnaq ee ha kala xigtaysanin waxa la kala jeclaysiga iska ilaali wuxuu udhi weliba markaad sekada ka gurayso xoolaha muuqda ee muunada u ah iska ilaali waayo dee haddaad neefkii ka dhaqaaqayayba kacaysato dee waxa weeyaan waa dulmigii ugu weynaa sidaa awgeed wuxuu dhi ittaqi dacwat almadluum kan la dulmiyey habaarkiisa iska ilaali oo see layskaga ilaalinaya waa inaana dulmiyin marka qof kastoo masuuliyad haya dardaarankaa inuu filiyaa baahan yahay oo uu iska ilaaliyo cidda uu gacanta ku hayo ee ka hoosaysa waxaa kaluu nebigu la dardaarmay calayhi salaatu wasalaam ad adducaat waana isaga uun mucaad ibnu jabal iyo abu muusa alashcari waxay ku socdaan xagga iyo yaman wuxuu dhi yasiraa walaa tucasiraa wabashiraa walaa tunafira watataawaca walaa takhtalifa labadiinnan daaci ummadda u dhibriya oo ha ku adkaynina diinta dadku waa dad loo yeedhayo oo la soo hobaynayo diinta la jeclaysiinaayo ha ku adkaynina weli u bishaareeya oo ha firdhinnina diinta waa inaad jeclaadaan ku soo dhowaadaan oo ay laajecleeyaan oo siday usoo geli lahayn falowgeeda la qabto idinkuna labadiinnani iswaafaqa oo isadeeca oo ha iskhilaafina oo dardaaran guud waxaa kaluu nebigu u dardaarmi jiray sal allahu alayh waaalih wasalam quusaadda duulaysa ee jihaadka u baxaysa iyagana uu la dardaarmi jiray maadaama hawl adag ay u baxayaan laga yaaba inay seeftoodu wax jiidho si gaar uu la dardaarmi jiray wuxuu odhan jiray uqsuu fii sabiili qaatiluu man kafara biاllaah laa taqulluu walaa taqdiruu walaa taqtuluu waliidan wala mra'atan walaa shaykhan faaniyan walaa muctasilan fii sawmaca waa nidaam loo dhigayo xataa diintu markay dagaal ku jirto nidaamkanaa loo dhigaya ilaahay jidkiisa ku duula jid shayddaan iyo jid kale midna ha ku duulina iyo sabiili taaquut la dagaalama ciddii ilaahay ka kufriday caddaan iyo madowkee doona ha noqdaane uluul ha samaynina khiyaanada iska ilaaliya inaa khiyaantaan aniimada aniimada soo gacan gashaa sidii sharcigu dhiga u qaybsadoo khiyaanada iska ilaaliya gacantogaalaynta walaa taqdiruu ballanka ha ka bixina haddaa ballan bixisaan xataa wixii ballan loo fahmo ilaaliya ballanka oo ha ka bixina walaa taqtuluu ha dilina waliidan ilmo yar oo aan dagaal gaadhin xaquma lihidin wala mra'atan gabadhaan dagaalamayn iyadana hadilina walaa shaykhan faaniyan oday weynoo gaboobayna hadilina oon dagaal shaqa ku lahayn walaa muctasilan fii sawmaca mid mintuu cidlo u baxay cibaado u go'ay hadduu doono diin khaladaba ha ku cibaadaysanaye kol hadduu halkaa isku xidhay waxa uu isu xidhay iska daayo oo ha u dhowaannina dardaaran ballaadhan buu siinayey saxaabaduna aad buu u ilaalin jiray ridwaanullaahi calayhim waa waxyaalaha tilmaamaya inay diinteennu shaamil tahay oo ay shay walba koobayso oo aanay xaalad keliya uun khusaynin waxyaala uu rasuulku ku dardaarmi jira waxaa ka mid ahaa dhulalka la furan doono oo dhinacna bishaare ah. muslimiintu waxay joogeen madiina iyo maka iyo daa'if in yaroo isku dhow wuxuu u sii sheegayaa dhulal la qabsan doono islaamku ka talin doono markaasaa wuxuu leeyahay xadiis saxiixa dabaraani warinaya calaa shardi shaykhayn idaa fataxtum misra fastawsuu bilqibdi khayraa muslimiine marka aa furataan masar oo dalkaa masar la ydhaha weyne ballaadhan markaa qabsataan dadka qibdiyiinta la ydhaah qibdiyiinta waa dadka u dhashay dalkaa ee loogu tegay wey qibdiyiinta dadka la yidhaahdo wanaag kula dhaqma oo wanaajiyo ha xumaynina maxaa yeelay fa inna lahum nasaban wa sihra waxay leeyihiin nasab iyo xiditinnimo nasabkaa iyo sihriga sihrigaasaa la tilmaamayoo culimmadu ay sharxeen xaggee bay nasab ka leeyiin xaggee bayse sihri ka leeyiin nasabku waxa weeye carabila bay u qaybsantaa cadnaaniyiin iyo qaxtaaniyiin cadnaaniyiinta hooyadood qibdi bay hayd waa nebiyullaahi ismaaciil hooyadii waa haajar qibdiyad bay ahayd marka halkaa nasab baa ka tirsanaysaan oo waa reeabtigiin ama reeayeydiine ilaaliyaa la leeyo waxaa la ilaalinayaa nasab aan xadkiisu aad u fog yahay ayaa la dhowraya sihriguna waa maxay waa maariyat alqibdiya waa nebiga sala allahu caleh wasalam addoommihiisii mid ka mida ee loo soo hadiyeeyey ee wiilka u dhashay ibraahiim u dhashay arrintaasaa lagu xurmaynaya nebigu ilaaliya buu yidhi sidiina waa la yeelay saxaabaduna aad bay u ilaaliyeen dee waaba kuwaa islaamay wax yaroon waxba ahayn baa ka hadhay oo imka la buunbuuniyo laakiin badankoodu waa islaameen dardaarannada guuduu nebigu bixin jira waxaa ka mida sala allahu caleh wasalam dadka iman doona ee aan xilligaa dhalanin ee diinta baran doona ee dullaabu cilmigaa ayuu ku sii dardaari jiro o wuxuu odhan jiray inna rijaalan ya'tuunakum min aqdaari اlardi yatafaqahuuna fi اddiin faإida atowkum fastawsuu bihim khayra ibnu maaja iyo tirmidi baa warinaya saxaabaduu ku leeyey rag baa idiin iman doona waxay ka imanayaan gobollada adduunka iyo qaaradaha waxay doonayaan diinta inay bartaane markay idiin yimaadaan wanaag kula dhaqma oo kula dardaarma markaasaa anas maalig iyo cabdilaahi bni camr bni caas iyo saxaabadii culimmada ahaa taabiciintu markay u yimaadaan waxay odhan jireen marxaban biwasiyati nebiy soo dhowaada dardaarankii tiine kuwii la sheegaya baa baatiina soo dhowaada markaasay u akhriyi jireen culumtii ilaahay baray qaabab kala duwan oo fara badan buu nebigu u dardaarma sala allahu calayh waaalih wasalam dibna waa ka tilmaami doonaa insha allah tacaala waxaynu ku soo gebagabaynaynaa mowduucan dardaarannadii nebiga sala allahu calayh wasalam maxaynu u doorannay inaynu rabadaantan kaga faa'iidaysanno afar qodob baynu u doorannay qodobka koobaad inaynu baranno nebigu sala allahu caleh wasalam dardaarannadiisa inaynu oo cilmi u yeelannaa waa qodobka koobaad weliba aynu dhuuxno oo aynu ku celcelinno oo nafaheen iyo nafaha kalaba aynu fahansiinnaa waa macnaha koobaad inuu dooranne macnaha labaad inuu dooranne waxa weeye markaynu fahanno inaynu fulinno oo ku dhaqanno waayo cilmiga sharcigu ma aha uun shay inta la barto la layskala fadhiisto baalxujuubu kugu noqonaya taa intaad barato la fadhiisato xujuu kugu noqonayaa maalinta qiyaamahu kugu buuxinayaa kiiska marka inaad fuliso oo wixii suurtagala aad ka soo baxdaa waa shay aad u muhiim muhiima waana macnahayn ula jeednay markaana ummadda xaalkeedu waa isbedelaya haddii dardaaranka nebiga la fuliyo sala allahu caleh wasalam ta saddexaad inuula socnaa waxa weeye markaad fahanto dardaarankaa faraha badan iyo mowduucyadu ka warramayo iyo sida danteenna nebigu uga warramayo waxaad siyaasanaysaa maxabba jacayl aad nebiga u qaado sala allahu caleh wasalam oo dhab ah oon afka baarkiisa ahayne ku qotomo cilmi iyo macrifa iyo itibaac iyo camalgal in la jeclaadana ood naftaada ka jeclaatiyo nafaha kalena waa waajib iimaankaaguna dhammaystirmi maayo ilaa aad nebiga sidaa u jeclaato qodobka afraad aynu kaga baxaynaa waxa weeye si aynu u ogaanno inay diinteennani waasic tahay oo ay koobayso jamiica manaaxi alxayaa hareeraha nolosha oo dhan meelay ka tegaysaaba ma jirto si aan hadhow lagu odhannin diintu waxay khusaysaa un arrimaha cibaadada iyo masaajidka ayaa waa inaad ka bogsatooo tidhaahdo diintana waxay shamlisaa nolosha oo dhan waayo dardaarannadaynu akhriyi doonno iyo kuwaynu akhrinayba waxay koobayaan meelaha nolosha oo dhan ayay koobayaan qul inna salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lilaahi rabbi alcaalamiin qodobbadaa afarta ah ayaynu u doorannay inaynu e, kaga soo baxno e, maalmaha soo socda biidni illaahi tacaala maalmahaasina saynu sheegnay intaasay noqonayaan waxaynu ilaahay ka baryanaa subxaana wa tacaala kuwa wixii ay barteen fahma allah inaga yeelo aladiina yastamicuuna alqowla fayatabicuuna axsanah kuwa fuliyana allah inaga yeelo kuwa camalkooda saalixa alla ka aqbala allah inaga yeelo wixii acmaale xunxuna allah inaga ilaaliyo wsal اllah wslm cla nebiyina mxamed subxaanaka allahum bxamdika nashhadu an laa ilah